yacni waxa weeyaan deggan baadiyaha iyo meelaha bahgooyada ah oo dadka jidka ka lumiyana ma jiro sidaasaa nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi uu yidhi arrimo dhowru marka xadiidku ka hadlay midda koowaadi waxa weye laa cadwa cadwa waxaa la yidhahdaa cudurka tilaabidda uu tilaabayo ruux intuu ka tilaabo ruux kale uu gudbayo arrintaasi ma jirto yuu nebigu leh salawatullahi waslamu calayh maxaa laga wadaa axaadiis kaloo fara badan baa jirto nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi uu ku muujinayo in ay suurtagal tahay cudur ruux haya ruux kaloo isdhex galeen daraaddeed inuu u gudbo dhexgalkaa daraaddiinna uu keeno gudbiddaa cudurkaasi u gudbayo uu sabab u noqdo xadiistaa waxaa ka mid a ah xadiis nebigu leh sal ly slam laa yuuridu mumridun calaa musixin nin xoola jiran wataay mid xoolihiisu caafimaad qabaan yuusan ku dul aroorinin yuusan kaga dhex darin waay waxaa ka mid ah xadiistaas xadiidku nebigu le sal ly slam fira min almajduum kamaa tafiru min alasad yacni ruuxa judaamka qaba ka carar sidaad libaaxa uga carar lahayd sida libaax oo kale uga fogow waxaa ka mid ah xadiistaas xadiidku nebigu le sal ly wasalam haddii uu daacuunku dhul ku dhaco ninkii ka maqan yuusan dhulkaa imaanin ninkii joogana yuusan ka bixin waxaa ka mid a axaadiis fara badan oo noocaasaa ah jirta oo nebigu sal alay aslam uu ku tilmaamayo in cudurrada taxadar laga qaato taas wey macna xadiidkaa horena wuxuu leeyahay laa cadwaa cudurku maba gudbaba maba gudbaba iyo xadiidkan ina leeyahay wejiga ugu fiican ee axaadiistaas lagu jamcin karee macnahooda isku waafaqi kare la isugu geyn karo waxa waaye waa macnaha uu marayo albayhaqi ibnu salaax ibnu lqayim ibnu rajab ibnu muflix culimo aada u fara badan baa maray oo waxay leeyihiin waxaa laga wadaa xadiidka hore ee laa cadwaa ah waxa uu duminayaa oo uu diidayaa oo meesha ka saaraya mabda ay jaahiliyadii hore rumaysnaayeen oo ahaa waxay qabeen cudurku inuu isagu iskii intuu ruuxan uga gudbo ruuxa u galo oo isagaaba lugaynahayaba madax bannaan ilaahay idankiisa iyo qadarkiisa kuma xidhne oo sabab keliya ma ahee cudurku waa macnaha aasadaa lugaynaysa ee madax bannaanee iyadu wax kharibaysa ee gelaysa ee kan ka baxaysa wey saasay rumaysnaayeen cudurkiibaa marka sabab lagama dhigin ee waxaa laga dhigay awood goonideeda u shabkaxsanaysa mabda'a oo jaahiliyadu rumaysnayd yuu xadiidka laa cadwaa ah diidaya cudur isagu iska tilaabo oo iska gudbo oo iska lugeeyo oo ruuxa iska gala ma jiree waa sabab ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doonona wuu gudbi hadduusan ilaahay dooninna ma uu gudbayo sidaasoo kaleeta wey macnaa axaadiistanna waxay tilmaamaysaa inuu sabab noqon karo oo haddii ruuxa jiran ruux kale ay isku dhex darmadaan ay suurtagal tahay maaha boqol kiiba boqol inay tahay ay suurtagal tahay isku dhex darmadka isdhexgelidaas inuu macnaha ruuxaasi cudurka ugu gudbo ayay xadiistan kalena tilmaamaysaa macna marka saasay kale yihiin asbaab un waa sabab sababna yacni dhexgelidan ruuxan jirna aada ku dhex darmanaysa isdhexgelaysaan waa sabab sababkii inuu natiijadiisii ka dhalatana waa suurtagal inaysan ka dhalanina waa suurtagal boqolaal tibija qabto oo cudurada gudbo qabto ayaa inta saa loogu dhex jiraa haddana aad arkaysaa ruuxi ma raacayaan marna waxaad arkaysaa ruuxii intuu ku dhex darmadaa cudurkii ku dhacaya marka waxaan isaga keligii iskama socdee idan ilaahay buu ku socdaa subxana wa tacaala dhexgalkuna waa sabab sida masalan waxa weeyaan yacni cuntada oo kaleeto gaajada isaga saarideeda ayay sabab ugu tahay dabka oo kaleeto gubid inuu wax gubud gubo ayuu sabab u yahay haddana ilahay hadduu doono subxana wa tacaala inuusan wax gubin waxba ma gubay sidii ma nabiyullaahi yani wa ibraahim oo kaleeto calayhi salaam dab intaa lashida inta lagu dhex turo haddana gubi waaye marka waxani waa asbaab e wax iyagu yacni iraado madax bannaan le ma laakiin waa asbaab asbaabtaasi haddii la helo in natiijadoodii ka timaadana waa suurtagal inaysan ka imaaninna waa suurtagal hadduusan ilaahay qadarin subxana wa tacala mabda'aasaa la doonayaa macnaha in la taqriiriyo ee ma aha cudurku sidiisaba sabab ahaan sababkii uu ku gudbilay hadduu yimaado ma gudbayo sidaa axaadiista lagama wado macnahaasaa ugu fiican oo wuxuu ka fiican yahay macaani kaleeto oo culimo kaleeto ay sheegeen walaa tiyarata waa baasaysigaan hadda soo marnay baasaysigii laga hadlaye weye oo waxaba yaraatee baasle ma uu jiro wax ilaahay xayawaanaadkiisa ka mid a oo baas leh oo baas iyo dhib uun laga fusho iyo shar ma uu jira wey macnaha walaa haamata waxa waaye waxaa laga wadaa gumaysta baashi gumaysta la odhan jiray oo shimbir isaguna wuxuu alla baasaysto carabtu waxay rumaysnayd gumaystu waxay yidhaahdaan ruuxa marka la dilo marka ruux gardarro lagu dilo oo loo aari waayo naftiisiibaa intay duusho yaa waxay noqonaysaa shimbirtaa guumaysta markaasay dhawaaqi afar iyo labaatanka sac dhawaaqi oo geedahay dushooda dhawaaqiyo hawadaasay dhawaaqiyo ilaa ruuxii yaan ruuxii la dilay naftiisii oo aardoon ah in loo aargooyo doonaysa yaa shimbirtan dhex wareegaysa ilaa loo aargooyana naftani maba degayso saasay carabtu rumaysnaan jireen sidaa daraaddeed ruuxa hadday gurigiisa soo dulfuusho ama reerka soo dhex gasho oo ay dhawaaqdo waxay odhan jireen meyd bay ka warramaysa ruux baa reerka ka bixi doona saa daraaddeed reerka ha loo duceeyo oo waxa loo qalo carabtaasaa rumaysnay soomaaliduna saan bay rumaysanta rumays hadday maqlaanba waa shar sidaas way macna caadaad fara badan oo carabi lahaan jirtay bay soomaalidu leedahay shimbirahani waxba ma oga marka wax alla waxay og yihiin iyo waxay ka warhayaan ibna ma jiro cikrima ninka la yihahdo mawla ibni cabbaas ayaa wuxuu yidhi maalin baa waxaan la fadhinay buu yihi cabdullahi ibni cabaas markaasaa shimbir baa soo maray shimbir duulay nin meesha fadhiyi baa marka wuxuu ihi khayr khayr macnaha waxa wey abshir abshir meeshay ka dhahan wayaan markaasaa cabdullaahi wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas laa khayra walaa shara buu yidhi khayr iyo shar doona waxba waxba ma jiraan shimbirkana khayrna ma xambaarsana sharna ma xambaarsane waa shimbir caadiye eh. naga aamus buu ku yidhi waxba ma sheegeysid daawuus baa sidoo kale ninkii la odhan jiray taabiciga ahaa ardada ibni cabaas ka mid ahaan jiray ayaa isagana nin iyagoo wada socdo oo socoto oo safar ah ayaa tukaa dhawaaqay tukaa meel kaciyay nin la socday baa marka wuxuu ihi khayr yani abshir wey wuu khayraystay daawuus baa wuxuu yihi marka wa ayu khayrin cinda haada war shimbirkan miskiinka ehe yani hayjadan iska joogaay khayrka agtiisa yaallaaye muxuu yahy laa tasxab buu ku yidhi hay soo raacin mar dambana israaci mayno jidkaa ka bax bu nin waxaa rumaysanaya anigu jid wada mari mayne kaxalkaa mar buu sidaas wey <clears throat> marka shimbirahani waxay ilaahay qadarkiisa ka ogyihiin ma uu jiro ee macnaha waxa weeyaan dadka unbaa waxan kadaata yacni waa ictiqaad iyo malo iyo ismootiis uun aan raad lahayn walaa safara safartaasi waxaa laga wadaa yacni iyada keligeed meehe macnaha shimbirahoo dhan bay marka mateleysa waxa la wixii shimbir ah ayay mateleysaa macnaha sida madadka oo kale oo kale madadka macnaha waana la sharaystaa waana la khayraystaa soomaalid hadduu macnaha waxa weeye adoo jid haya uu geed hortaada afuulo oo kugu soo jeedsado xaggaaga usoo jeedsado abshir bay odhanayaan yacni khayr baa la gaadhay wanaag baa la filan haddii uu intuu dhanka bidix kaa fuulo geed ingegan fuulana reerka waxa weye balaayaa kusoo foolle hadduu dhanka midig kaa fuulana oo macnaha waxa weye dhankaaga midig markaad socoto uu fuulo geed fuulana waxaa la odhanayaa maanta hilib baynu cuni doonaa maxaasaa la odhanaya hilib baynu cuni doonaa bal waxa weeye hadduu geed kaa horeeyo fuula inta lagu ortaa geedka yani waxa laysku masixiyo oo la taataaban oo la barakaysan oo isaguna geedku duusha ka saaran yahay mooddaasaa lagu hayn oo yani waxa weya shimbirkanaabaad moodaaba xaggiisa inay wax kasoo socdaan isaga iyo keyrkiiba shimbiro aada u fara badan iyo xayawaanaad fara badan oo saasoo kalea jira macnaa ashancawsha la yidhaahda iyo dadka qaar baa baasid yani burwaaga qaar baa baasid dawacada qaar baa baasid yani waxa weeye xayawaanaadka faraha badan baa soomaalidu u qaybsantaho qaarna baasaystaan qaarna macnaa waxa weyaan ay wanaag ka fishaan oo khayraystaan macna walaa safara safartaa waxaa laga wadaa safartaas dhowr macnoba waa culimadu waa leeyihin safarka waxaa la yidhahdaa cudur caloosha ku dhaco si deg deg ah u gudba sida kaloorahoo kale culimada saasay leeyihin oo waxaa qaba hadalkaas sufyaan ibnu cuyeyne imaamu axmed iyo bukhaari iyo ibnu jariir iyo saasay qabaan saa haddii la yidhaahdo walaa safara oo cudur laga dhigo waa dikru lkhaasi bacda alcaam ilan laa cadwaa baynu soo marnay cudur oo dhan ka hadlayn cudur gooniya haddana dib laga sheegay marka waxay noqonaysaa cudur khaasa oo kii guud kadib la sheegay unbay noqonaysaa macnahaas haddii la maro qolo kale waxay leeyihin culimada ka mid a ah, macnaha dambaana xoog badane waxaa laga wadaa laa safara bisha safar la yidhaahdo wax baas ahoo iyada si gooniya ugu jiraaye ma laha bilahay baasaystaan bay ka mid ahay khaasatan guurka mayna guursan jirin guurkaa la baassan jirin yani waxa weye bisha safar yaan la guursan bisha shacbaan oo kale iyadana way baasaysan jireen carabtu oo iyadana guurkeeda waa laga warwareegi jiray taasaa marka laga hadlaya marka bisha safar waxay bilaha la dheer tahay ma jirtee waa ayaam ilaahay wey waa bil ilaahay subxaana wa tacala oo bilaha la mid a ah. wax dhibka gooni u wadatana ma ay jirto macnaha yacni waxyaalaha qariibka ah soomaalida hadda waxa wey waa baasaystaan oo bisha safar lama guursado bisha shacbaanna lama guursado haweeney labaad haddaad la aqalgelaysana cabdalla lama aqalgalo gudcurkaa lala sugaa gudcurkaa lala sugaa waxyaalahaas macnaha wey waxyaala la yaab yani dadku waa dad muslimiina ah, haddana caadaadkii jaahiliga ahaye carabi intaysan islaamba u imaanin ee gaalada ahaayeen caadaadkoodii baynu haysanaa meel inaga soo gaadheen baradugu sheeg bulshooyinkan ina garab degan ee afrikaanka ah inta badan caadooyinka laga heli maayo soomaali unbaad ugu imaan un macna taqriiban waa waxyaalaha kutusaya soomaaliya inay carab calaaqala leedahay meel bay calaaqale maxaa yila caadaadkeedii oo sideedii ah yay soo guuriyeen arbaca bil u dambaysa xagee ka timid arbaca gooniyaad carab baa iska lahay arbaca bil u dambaysa lamana guuro wixii macnaha waxa weye ilmihii dhashana waa ilmo shareed ilmihii uur galana waa ilmo shareed saasay rumaysan yihin soomaalina saasay rumaysanta axadda waxay ku odhanayaan xoolaha lama suuq geeyo sidaasay ku odhanaya wax saasoo kaleeto oo midhan weeye marka baad wax haba yaraate ee raad oo yani ay leedahay ma jirte ilaahay baa wax maamula wax keeno waxna qaadee yani maalmahan iyo xayawaanaadkan iyo makhluuqaadkan iyo waxba ma oga xataa wax kale iska daayo culimadaa ku ibtilaysan culimadaa xataa ku ibtilaysano xaggaasayba bulshada uga yimaadeen baan male waxani xagga culimada maali hadda kahor waa anigii idinku misaaliyey sheekh kutub noo akrin jiray oo tafsiirkan akrin jiray taqriiban culumta carabiyadana aada u yaqaanay oo yani waxa weeyaan maaragtay eh, xer aada u fara badan wax u akrin jiray ayaa maalin maalmaha ka mida ah wuxuu damcay inuu safro markaasuu xertii wuxuu yihi hala diyaar garoobo waa la diyaar garoobay oo sahay baa la urursaday oo markii laba bilood la diyaar garoobahay yaa maalintii dambe la yidhi waa la dhaqaaqay markii la dhaqaaqay oo magaalada duleedkeeda lasii marayo iyo shinni guuraysa ka hor timid oo iska geedi ah wadaadkii socdaalkii iyo safartii labada bilood loo diyaar garoobaayay meeshii buu ka soo celiyey xerkii ma idmanin unbuu soo istaagay oo maxaa idan iyanka inoo diiday shinnidana inoo diiday marka wadaadada laftoodii iyo culimadii yani waxa weeye dadkii waxankaasa uga dilahay ayaga laftoodii baa waxankaata oo macnaha waxa weeyaan rumaysan marka wax raadna ma aha wax yaraad raadna ma aha nusuustuna waa diiday aad buu macnaha waxa weye nebigu salawatulli waslamu caleyhi arinta arrimahaas uu ula dagaalamay muslim wuxuu ku daray walaa naw-a naw waxaa laga wadaa xidig xidigta macnaa naw waxaa la yidhahdaa xidigaha laga wadaayo xidigaha ayaa qaarna waxaa la yidhahdaa yani waxa weeyaan annujuum ashimaaliya qaarna annujuum aljanuubiya xidigaha qaarna xagga waqooyi bay u badan yihin qaarna xagga yani koonfureed qaar marka xilliga dogaadda bay soo baxaan qaarna waxay soo baxaan xilliga abaaruhu jiraan carabtu marka waxay moodeen doogaadda in ay keenayso iyo roobkanba xidigahaasi la waktiga ah abaaraha iyo diraacda iyo dhibkan iyo ingegana inay keenayaan xilligahan la waktiga ee waktigooda soo baxa ayay marka macnaha waxay isku xidheen xidigihii iyo waxyaalihii dhulka ka dhacayay bay isku xidheen laa naw-a marka mabda mabda'aasay diidanta laa naw-a xidig yacni waxa yacni dhulka ka dhacaya kule raad ku leh ama maamul ku leh ma uu jiro walaa guula huulkaasi waxaa laga wadaa isagana mabda ay jaahiliyadu iyaguna rumaysan rumaysnaan jireeno waxay rumaysnaayeen jinni baa jiray odhan jireen oo meelaha baadiyaha iyo dhulkaa bahgooyada iyo cidlada jooga ruuxu markuu socotada socosadayah keligiiya yaa intay jinkaasi qabto yuu jidka ka habaabin markaasuu dhul cidla intuu kusii daayey ayuu la tegi saasay rumaysnaan jireen uulkaasina wax jira ma ah ma jiro macnaha jin ma jiro macnaheedu ma ah jin waa jira laakiin jin gooni oo arrimaha u xil saaran oo dadka uun ugaadhsado oo noocaasa ma jiro wey waa mabda baadila isagana macnaha sidaasu marka xadiidku arrimaha dhowrka ah ayuu inoo sheegay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lah sal ly slm rasuulku qaala wuxu uhi laa cadwa cudur isagu iska tilaaba oo iska gudbaayey ma uu jire hadduu gudbana ilaahay baa gudbiyey wey walaa diyarata baasaysi ma jiro oo wax la baasaysto oo shar un laga malaysto oo ilaahay makhluuqaadkiisa ka midana ma jiro walaa haamata guumaysina ma jirto iyadana shar laga malaysto walaa safara bisha safarna iyadana wax dhib a ah lama dheera bilaha kale oo shar gooni a ah ma ay lahaa zaada muslimun muslim wuxuu ku daray walaa naw-a yacni xidigna ma jiro xidiga abaara keena ama doogaad keena ama roob keenaayo ma jiraan walaa hula jin dadka baadiyayo oo jidka ka lumiya isaguna ma uu jiro macnaha waxyaalahaas waxaa laga hadlayaa saamaynta yeelan karaan baa laga hadlaya iyaga lafahooda ma ah lafahoodu waa jiraan laakiin saamaynta loo tiirinayo iyo waxyaalaha macnaha waxa weye laga filinaye laga sugayo ayaan jirin wey macna dadka qaarkii waxaad la yaabaysaa kitaabka qur-aanka qaarkood ku faashadaanba kitaabka qur-aanka kitaabkii qur-aanka ee faashiga diidahay hayay qaarkood ku faashanaya wuxuu odhanaya kitaabka qur-aanka yani kitaabku saa isugu laaban yuu kala furaya saa markuu u kala furo aayadda ugu horeysa usoo baxda ayuu wax ku qaybsan haddii aayado cadaab iyo goodi iyo tahdiid ka hadlaya ay ugu soo horbaxaan alala inkaar baa ku haysat dheh hay aayaadkii jannadu hadday usoo baxaan fu uu bishaaraysan oo uu khayraysan bacd kitaabkii qur-aankaada xataa faashigii galay waaba cajiib walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim can anasin waxay ka warinayaan qaala wuxu uhi qaala rasululahi sal ly slm rasuulku wuxuu yihi laa cadwa cudur iska gudba ma uu jiro iska tilaaba oo isagu iska socdo ma jiro walaa tiyarata baasaysina ma jiro wayucjibunii waxaan jeclahay buu nebigu sal lay slam ooy cajab gelinaya alfa'lu yani saabaasha wanaagsan qaaluu waxay dhhn wama alfa'lu fa'ligu muxuu yahay nebigu aad jeceshahay qaala wuxu uhi alkalimatu ayiba hadalka wanaagsan wey macnaha fa'li iyo diyaraa kala jira faligu waa bannaan yahay bal waa shay nebigu jeclaa salawatullahi wasalaamu calayh diyaraduna ma banaano waataynu soo marnay faliga maxaa la yidhahdaa fa'liga nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh wuxuu ku fasiray inuu yahay hadal wanaagsan oo qalbigaaga ku dhacay dhegtaadu maqashay kadibna qalbigaaga galay marka kadibna qalbigaaga xoojiyey iyo waxaad doonaysay oo kugu dhiirigeliye waxaad u socotay saas way macnaa saadaal way macnaa makhluuqaadka ilaahay inaad khayr un ka filato shar mooye ayaa sa'liga la yidhahda marka isaga iyo macnaha waxa weye dhiyaradu meelna waa isaga egyihiin meelna waa ku kala gedisan yihin baasaysiga waxyaalahay baasaysan jireen haddii qaabkay rabeen ay wax u dhacaan waxay dhihi jireen khayr markaasay qalbigooda xoog qalbigooda dhiiranaan iyo wixii inay sameeyaan iyo yay kusii tilaabo qaadi jireen dhankaa marka la fiiriyo sa'liga iyo diyaradu waa isaga egyihiin laakiin waxay ku kala gedsan yihin waxyaalo fara badan tafaa'ulku iyo saadaasha wanaagsani waa ilaahay oo uun khayr laga malayso wanaag uun laga malayso dhiyaraduna waa ilaahay oo uun xumaan laga malayso halkaa way ku kala tageen oo matalan yacni adigoo xanuunsanaya ayaa waxaad maqashay nin leh oo ku dhawaaqaya saalim warkii caafimaad qabayow markaasaa qalbiga waxaad gashatay inaad caafimaadi doonto fali baa la yidhahdaa fali wey waa saadaal wanaagsan wey adigoo baadi kaa maqan tahay oo baadi raadinhayo ayaa waxaad maqashay nin dhawaaqahayo yaa waajib warkii baadidiisa helayow mid kale u dhawaaqaya markaasaa waxaad qalbigaaga galay aleelaha baadidaada waad heli doontaa waa taas fali baa la yidhaahdaayo waa khayrays wanaag un inaad makhluuqaadka ilahi ka malayso wixii dhegtaada ku dhacay waxaad aragtay waxaad maqashay waxaad ogaatay inaadan khayr ka malayso taas fa'li baa la yidhaahdaayo waa miduu nebigu jeclaa salawatullh wasalaamu caleyh inaad shar ka filatana ayaduna waa macnaha dhiyaro wey oo waa midaan la ogolayn sidaasaa lagu kala duwaayo ku kala gedisan yihiin walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim can nafsin qaala qaala rasul lah sal ly slm rasuulku wuxuu yidhi laa cadwa ma uu jiro cudur iska tilaabo walaa tiyarata baasaysina ma jiro wayucjibunii waxaana iyaab gelinayoon jeclahay alfa'lu qaaluu waxay dhaheen wama alfa'lu faligu muxuu yahay qaala wuxuu nabigu sal ly sl alkalima ayiba yani dabeecada ibni aadamka qalbigiisa saa iska ah wax dheeraada hadda oo kelimada aad maqashay ay sidata ma jirto ilaahay qadarkiisa ay ka bedelayse laakiin ibni aadamka wuxuu yahay wax fiican iyo akhlaaq fiican iyo hadal fiican markuu maqlo qalbigiisu waa ku saamoobaya waa intaa un waa intaa haddaad hadal wanaagsan maqasho oo wax wanaagsan kuu muuqdaan qalbiga farax baa geli dhiiranaan baa geli haddii waxun aada aragtana waxoogaa macnaha waxa weye qalbigaaga waxaa gelaya yacni sidaa si ka gedisan baa macnaha qalbigaaga gelaya waa un intaasna wax kaloo macnaha dheeraada meesha kuma jirto nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh sida tirmidi uu warinayo xadiis anas laga warinayo saxiix nebigu wuxuu aha salawatullahi wasalaamu caleyh hadduu xaaje u baxo oo dan uu leeyahay oo dan u baxo oo uu maqlo ruux le yaa najiixu yaa raashid macnaha hadduu maqlo wuu jeclaan jiray nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh macnaa yaa najiix kii arrimihiisa ku guulaystayow waa yaa raashidu kii qumanaayow macaanidaasoo kaleeto markuu maqlo danna uu u socdo nebigu waa jeclaysan jiray waa tafaaulkii macnaha saas weyaan <clears throat> markuu macnaha dirsanayo xadiid kale abu warinayo burayda laga warinayo nebigu sal lla alay wasalam muusan baasaysan jirin bal baasaysaga waa la dagaalamay nebigu haddii uu ruux shaqaalaysanayo uu hawl u diray magaciisu weydiin jiray magac qiimo badan oo wanaagsan hadduu sheegto waa ku farxi jiray nabigu sal alay waslam hadduu magaciisa karaahaysto magaciisa xun yahayna wejiga nabigaa laga garan jiray karaahada salawatulli waslamu caleyh yani magacyaa xun nabigu waa bedelay magac xun o dhan layska bedelaalay marka yani waa khayr filasho wey khayr filashadaa iyo saadaashaa wanaagsan ma xuma laakiin shayga xune waxa weyaan shar in laga malaysto makhluuqaadka ilahi subxana wa tacala saas wey abi daawuuda abu daawuud waxaa u sugnaaday bisanadin saxiix sanad saxiixa wuxuu ku warinaya abu daawuud can cuqbat bni caamirna wuxuu ka warinaya qaala inuu yihi cuqba dukirat waxaa la sheegay atiyaratu baasaysigii cinda rasuulilahi sal ly sl nabiga agtiisa lagu sheegay faqaala nabigu wuxu uhi sal ly slam axsanuha waxaa ugu wanaagsan alfa'lu saadaashaa ugu wanaagsan walaa taruddu mana celinayso baasaysigu musliman muslim celin mayso muslim dan uu lahaa kama soo celiso fa idaa ra'aa hadduu arko axadukum midkiin maa yakrahu wuxuu necab yahay oo qalbigiisu nacbaysanayo hadduu arko falyaqul ha yidhaahdo allaahuma allahyu laa ya'tii lama yimaado bilxasanaati waxyaalaha wad wanaagsanee la jecel yahay ilaa anta adiga mooyaane walaa yadfacu mana reebo assayi-aati waxyaalaha xunxunna ee dadka xumaynahaya ma reebo ilaa anta adiga mooyaane walaa xawla xeelad nooma sugnaanin walaa quwata iyo awood ilaa bika adiga dartaa mooyaane adigu inaadna kaalmayso mooye xeelad iyo awood midna ma lihin xadiidkaas abu daawuud uu warinayo waa xadiis daciif ah sida uu bisanadin saxiixin yii ma aha waa daciif xadiidku maxaa yeelay sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo xabiib ibni abi thaabit waa raggii tadliiska lagu yaqaanay buu ka mid yahay halkana taxdiis muusan cadayninoo xadahanaa muusan dhihin xadiidku marka tadliisu xabiib baa ku jira waa marka koobaad marka labaad weeyaane xabiib oo ka warinaya ninka xadiidka warinaya ee saxaabiga laga dhigayo isagana muusan ka maqal oo xadiidku waa munqaic inqiaac baa ku jira bayna curwa iyo xabiib midda saddexaadi waxa weeye xadiidka ninka warinaya cuqbat bna caamir ma aha ee waxaa warinaya curwat bna caamir curwat bna caamir wey cuqba ma aha sax ma aha cuqbat bna caamir curwahaasina waxaa laysku khilaafsan yahay suxbadiisa saxaabi ma ahaa mise taabici buu ahaa ibnu xibbaan wuxuu yidhi taabiciintuu ka mid ah mizi alimaamu mizi ayaa macnaha waxa weye isaguna yidhi ma asixin inuu saxaabi yahay haddii sidaa la yidhahdo xadiisku marka waa mursal saddex ciluu marka leeyahy tadliis baa ku jira oo inqiaac baa ku jira oo irsaal baa ku jira xadiidku marka waa daciif saas wey ayb xadiidka marka waxa weye sax wuxuu ku yahay weli abu daawuuda bisanadin daciifin wuxuu ku warinayaa can curwata bna caamir buu ka warinaya qaala inuu yihi dukirat itiyaratu baasaysiga ayaa la sheegay cinda rasuuli sal lay slam yani daciifada silsilat axadiid daciifa iyo daciif aljaamic sakiirka iyo kulli uu kusoo arooriya sheekh naasir iddiin albani nebiga ayaa lagu sheegay agtiisa yani baasaysiga faqaala nebigu wuxuu hi axsanuhaa waxaa ugu wanaagsan alfalu yani wax khayraysiga inaad iska khayraysato khayrun iska malaysato iska saadaashato wanaag taasaa ugu fiican yani iyadu dhiyarada ka mid maa laakiin dhiyarada dhinac bay isaga egyihiin waxyaalo badan bayna ku kala gedisan yihin macnaa walaa turaddu walaa taruddu baasaysigu ma celiyo musliman muslimna ma celiyo muslim ma dabaalo oo ujeeddo uu lahaa iyo hawl uu soo baxay kama celiyo yacni wax la baasaysto oo ka hor yimid faidaa ra'aa hadduu arko axadukum miskiin maa yakrahu wuxuu necab yahay falyaqul ha yidhaah ducadan ha ku wey hadalkan ha dhaho allahuma allah laa ya'tii ma keeno bilxasanaati waxyaalaha wan wanaagsan ilaa anta adiga mooye walaa yadfacu ma qaado oo ma reebo asayi'aati waxyaalaha xunxunna ilaa anta adiga mooye adiga unbaa wax maamule yaa kale walaa xawla xeelad walaa quwata iyo awoodi lana annaga nooma sugnaan ilaa bika bimacuunatika adiga kaalmadaada mooyaane wa can ibni mascuudin waxaa laga warinayaa marfuucan ibni mascuud waxaa laga warinaya isagoo nebiga xadiidkaa u kor yeelaya wuxuu yidhi adiyaratu baasaysigu shirkun waa gaalnimo adiyaratu baasaysigu shirkun waa gaalnimo wamaa minaa naga mid ma aha axadun ruux ilaa taayara waa baasaysan halkaasoo oo qadara wamaa minaa axadun ilaa taayara taqdiirku saasu kaasahay wamaa minaa ilaa ruux nagamidana ma jiro ilaa baasaysi waxun baa ka galay wey macna walaakina allaha allaase yudhibuhu wuxuu ku tagsiinayaa baasaysigaa qalbiga gelaya bitawakuli talasaarasha rawa waxaa wariyey xadiidka abu daawuud watirmidi baa wariyey wasaxaxahu wa jacala wuxuu yeelay tirmidi aakhirahu xadiidka aakhirkiisa min qowli ibni mascuud hadal ibni mascuud buu ka dhigay xadiidka aakhirkiisa waxa weeye wamaa mina ilaa walaakina allaha yudhibuhu bitawakul qeybtaa dambe ma hadal cabdullaahi ibni mascuud baa mise xadiidka marfuuc ee nebiga kasoo fulay ayuu ka mid yahay yaa la isku khilaafsanya cabdullaahi ibni mascuud hadalkiisa waxaa ka dhigay nin la yidhahdo sulaymaan ibni xarb oo muxadisiinta ka mid ah ayaa yidhi hadalka cabdullahi ibni mascuud baa iskale dambe laakiin ibnu qataan ayaa ka daba tegay oo hadalkaa diiday manaawi iyo sheekh naasir diin alalbanina waa ku waafaqeeno xadiidka oo dhan oon la kala qaadin waa marfuuc bay leeyihin qeybta dambe cabdullahi ibni mascuud ma laha saasay macnaha leeyihiin ragga aan sheegnay wacayhum xadiidku marka wuxuu tilmaamaya cabdullahi ibni mascuud nabiga ka warinaya in wax baasaysigu uu shirkiya wa ficlan saas wey waa shirki see shirki ku yahay wuxuu shirki ku yahay yaa wax qadaro oo wax keeno oo wax qaada soo ilaahay ma ah haddaad makhluuq daciif ah aad wax ka filato shar ka filato ama khayr aad ka filatahay wax ilaahay lahaa oo maamul ah yaad la wadaajisay makhluuqaadkiisa saasuu marka shirki ku noqonaya macnaha oo towxiidka u dhaawacaya wa can mascuudin radi allahu canhu marfuuca isaga oo la kor yeelaya xadiidkaasoo nebiga loo kor yeelaya wuxuu warinayaa inuu nebigu yidhi adiyaratu baasaysigu shirku waa gaalnimo adiyaratu shirkun wamaa mina naga mid ma ah axadun ruuxna ilaa tatayara waa baasaysi ruux naga mida ma jiro ilaa waxun unbuu baasaysi waxunbaa qalbigiisa ka galay wey macna waxunbaa macnaha markaad wax aragto qalbigaaga isbedel unbaa ku dhici laakiin ha israacinin hana u hogaansamin hana yeelin waxa waswaaskaasi walaakina allaha allah sayudhibu wuxuu ku tagsiinayaa waxaa bitawakuli tala saarasho isaga la tala saarto haddaad ilaahay ku kalsoonaato wax u dhiibato isaga aad ku xidhan tahay waxaaso dhan marka qalbigaaga waa ka baxayaan macna rawaa waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey watirmidi baa wariyey wasaxahahu xadiidka saxiixuu ka dhigay waana saa uu sheegay silsilatu axaadiid saxiixa iyo haayat lmaraamka iyo saxiixuljaamici sahiirka iyo kulli ayuu macnaa sheekh naasir idiin albani xadiid kusoo arooriyey wa jacala wuu yeelay tirmidi aakhirahu xadiidka aakhirkiisa min qowl ibni mascuud buu ka dhigay qeybtaa dambe hadal ibn mascuud kasoo fulay oo macnaha mawquufuu ka dhigay nebiga aan gaadhsiinayn oo marfuuc ahayn saasuu ka dhigay waxaa uga horreeyey sulaymaan ibni xarbi baa uga horreeyey laakiin waa laga daba tegey saa sheegnayo muxadisiintu waxay leeyihiin qaarka raggan soo sheegnay xadiidka isagoo idilba waa marfuuc weli axmed waxaa u sugnaaday axmed ibni xambal min xadiidi ibni cumara xadiidka cabdullahi ibni cumar xaal uu ka mid yahay waxaa usugnaaday inuu yidhi nebigu salawatullhi wasalaamu calayh waman raddathu ninkay celiso atyaratu baasaysigu can xaajatii dantiisa ruuxay ka hor istaagto ka celiso faqad ashraka ilaahay buu la wadaajiyey ilaah iyo makhluuqiisii wax isugu daray qaaluu waxay dhaheen famaa kafaaratu dalika arrinkaa maxaa kafaara u ah maxaa lagu dhaafaa arrinkaas maxaa ilaahay noogu dhaafaya haddaan samayno qaala wuxuu ihi an taquula inaad tidhaahdo allaahuma allahyo laa khayra khayr ma jiro ilaa khayruka khayr aduu keentay mooye walaa tayra sharna ma jiro iyo baas ilaa tayruka baas aada adigu keentay mooyaane walaa ilaaha mid xaq lagu caabudana ma jiro hayruka oon adiga ahayn saa inaad tidhaahdaan ayay kafaaradu tahay haddaad baasaysiba idinku yimaado xadiidka imaam axmed uu warinayo sanadkiisa waxaa ku jira cabdullaahi ibnu lahiica cabdullaahi ibnu lahiicana waa yani waxa weeyaan kutubtiisaa ka gubatay bay dhaano kutubtuu axaadiista ka warin jiray markaas xifdigiisaa wax u dhinmeen saa daradeed xadiidka hadduu la keli noqdo waa daciif haddii ragga xadiidka ka warinaya aynan ahayn ragga cabaadalada lagu magacaabo cabdulahi ibnu wahab iyo raggale wa ficlan xadiidkan waxaa ka warinaya cabdulaahi ibnu wahab baa ka warinaya mar haddii cabdulaahi ibnu wahab uu ka warinayana raggii intayna kutubtu ka gubanin axaadiista ka qaatay buu ahaa saas daraaddeed xadiidku waa saxiix xadiidku waa saxiix walow ibnu lahiya ahaaba ku jira macna xadiidku wuxuu leeyahay ninkii ay baasaysigaasi dantiisa oo ulahay oo u socday ay ka celisahay ilaahay buu addoommadiisa wax la wadaajiyey shirkigaasi kii weynaa ma ah kii weynaa waa shirkiga asqarka aha wey hadduusan islahayn ruuxani xayawaankan iyo waxana wax samayn karo wax ka soo fuli karaan shirki asqara wey hadduuse wuu rumaysan yahay waxaas waa shirki akbar oo diinta lagaga bixi wey nebiga marka waxaa la yidhi maxaa kafaaro u ah arrinka gefka isaga ah maxaa kafaara gud u ah nebigu wuxuu yihi sal lla alay slam waxaad tidhaahdaan ilaahw khayr waa kaad adigu keento un baasna waa kaad adigu keento un mid cid aan adiga ahaynoo xaq lagu caabudana ma jiro waliaxmeda waxaa u sugnaaday min xadiidi ibni cumara waman raddathu ninkii ay celiso adiyaratu baasaysigu can xaajatii dantiisa ruuxay ka celiso faqad ashraka ilaahay buu la wadaajiyey addoommadiisa qaaluu waxay idhaheen famaa kafaaratu dalika arrinkaa kafaaradiisu maxay tahay qaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam an taquula inaad tidhaahdo allaahuma allayow laa khayra khayr ma jiro ilaa khayruka mid aad adugu keentay mooye walaa tayra shimbirna ma jiro ilaa tayruka shimbirkaaga mooye saana waa la dhihi karaa waxba shimbiruhu ma hayaan ama walaa tayra baas iyo shar ma jiro ilaa tayruka mid adiga xaggaaga ka yimid mooyaan walaa ilaaha mid xaq lagu caabudana ma uu jiro hayruka oon adiga ahayn walahu waxaa u sugnaaday imaamu axmed oo uu warinaya min xadiidi fadl ibni cabaas xaal uu ka mid yahay xadiidka fadl ibni cabaas radi allahu canh inuu nebigu yihi inama tiyaratu baasaysigu maa amdaaka waa wixii ku kaxeeya aw raddaka ku celiya waa wixii kugu socodsiiye arrinaad u socotay oo kusii bari gantaala oo kusii riix ama waxaad u socotay kaa dabaalo dib kaaga celiya kaasaa la yidhahda xadiidkaasi markaa waa xadiis daciif sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira nin la yidhahda maslamat bn cabdillaahi aljuhani oo aan muusan soo gaadin oo maynan kulmin fadl bn cabaaska xadiidka nebiga ka warinaya sidaa daraaddeed xadiidku waa munqaic axmed shaakir baa yidhi daciifu linqiaacihi xadiidku waa daciif maxaa yeelay way kala go-an yihi uu kala go-an yahayo fadli iyo ninka ka warinaya maynan kulmin waa loo dhexeeyaa macna ninka udhexeeyana lama garanayo saas buu xadiidku marka daciifku yahay fiihi lmasaa'il baabkan masaa'il baa ku jirta yacni xadiidkuna wuxuu inoo faa'iideynaya dhiyaro lama yidhahdo wax qalbiga un kaa galay laakiin dhiyaro waxay noqonaysaa wixii ama waxaad u socotay kaa soo celiya ama kugu riixa ayaa dhiyarada la yidhaha saasuu faa-ideyn laakiin waa daciif fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weye atanbiihu baraarujin laysku baraarujiyo calaa qowlihi tacaala alaa inamaa daa'irukum cinda allah aayaddaas maca qowlihi iyo ilaahay odhaahdiisa u yihi daa'irukum macakum labada aayadood oon soo sheegnay markii laysu fiiriyo waxaad isleedahay macnahooda ama iska hor imaanaya laakiin iskama hor imaanaya aayadda hore waxay leedahay wax walba oo idinku dhacaayo ilahay xaggiisan buu ka yimaadaa ta dambana saan soo sheegnay waxay leedahay idinkaas sabab u ah wixii idinku dhaca ilaahay baa keenay laakiin dembigiinni waxaad gelaysaan baa sabab u ah athaaniyatu masalada labaad waxa weye lcadwa cudurka tilaabidiisa oo la diido cuduru inuu iska tilaabo isagu oo isaga gudbo oo macnaha waxa weye laysku daardaarto isagoo ilaahay uusan idmin taas oo iyadana meesha laga saaro ahaaliatu masalada saddexaad waxa weye nafyu diyara baasaysigo isagana la diido baasaysigu diin ma ah waa jaahiliye wey alraabicatu masalada afraad waxa weye nafyu lhaamati guumaysto iyadana la diido guumaysi ma jirta macnaheedu ma ah guumaysta shimbirta la yidhahdo wax jira ma aha macnaha xadiidku ma ah ee guumays shar ka yimaada iyo baas ka yimaada ma jiro w man wax la baasaysana ma alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye nafyu safar bisha safar la yidhaahdo iyadana baasaysigeedoo la diido asaadisatu masalada lixaadi waxa weye ana alfa'la saadaasha wanaagsan laysa ma aha min dalika dhiyarada ka mid ma aha bal mustaxabu wayba fiican tahay iskabada badaa inay baasaysigaa xun uu ka mid yahay ka mid ma ahe way fiican tahay macnaha inaad wanaag un ilaahay ka filato subxaana wa tacala asaabicatu masalada toddobaad waxa weye tafsiiru lfa'li fa'liga oo la fasiro fa'liga maxaa la yidhahdaa alkelima ayiba soo nebiga kuma fasirin salawatullah waslamu calayh wuxuu leeyahy sheekh ibnu cusaymiin altafsiru bilmihaal waaye yacni fa'ligu waa ka guda wen yahay kelimo dayibo ah laakiin nebigu uun tusaalayaasheedii iyo amhiladeedii mid ka mida yuu ku tafsiiriyey yacni hadal wanaagsan haddaad maqasho shay wanaagsan dhahaagu hadday qabtaan shay wanaagsan haddaad ogaato waxyaalahaasoo dhan fali bay soo gelaysaa macna athaaminatu masalada sideedaad waxa weye ana alwaaqica waaqica waxyaalaha dhacaya filquluubi quluubta waxyaalaha ku imaanaya kusoo darsaya oo min daalika waxyaalaha ka mida sharaysiga iyo baasaysiga wixii quluubta kusoo dhacay maca karaahatii isagoo ruuxu necbaysanayo oo uu diidayo laa yaduru ma dhibayo haddii qalbigaaga wax galaan haddana aad diidantoo qalbigaaga ka reebayso yacni wax ku dhibaya ma aha bal kuma inuu dhiba iska badaayo dhib ka imaan maaye yudhibuhu llahu ilaahay wuxuu ku tegsiinayaa bitawakuli tala saarasho waxyaalaha markay qalbigaaga soo galaan waswaasyada noocaas oo kalea ilaahay tala saaro oo waxaad ogaataa dhib ilaahay unbaa keena dheefna ilahay unbaa keena subxana watacaala mabda-a hadduu kaa dhaadhacsan yahay shimbir duushay iyo yani waxa weeyaan halaq meel ka booday iyo xayawaanaad aragtay iyo waxba haba yaraatay u aabiyeli ataasicatu masalada sagaalaade waxa weye dikru ma shay in la sheego yaquulu uu odhanayo man wajadahu waxaa ruuxii qalbigiisa ka hela waswaaskaas hadalkuu odhan lahaa oo iyadana la sheegay waa xadiiskii xadiidku sheegay alcaashiratu masalada tobnaadi waxa tobnaadi waxa weye التصريح عدين لعديه بأن الطيارة باطيسه شرك إنه شركية حديث عبد الله حديث معناها يعني عبد الله بن مسعود آيات شيء طيب هاد شركي قاعد مركب ولا مركب هدو ليه هي حيوانات كان يو حيالها الأباطي سنة يقابا قبلة وحق وضوب وحكسه فلي وقال لما عدوه وإسلام قال قبله هدو لكن ليه السبب بيقولنا غون كرتا اندي فقوي مادو إلهي اللي باسا فقوكيون أو السبب أهان ونور رميزية مركب وشركي يروي معنا alxaadiyatu cashrata alxaadiyatu cashrata masalada kooyisnaad waxa weeye tafsiiru diyarati baasaysiga oo la fasiro almadmuumati ee sharcigu caayey baasaysiga sharcigu caayey ee la dagaalamay oo iyadana la fasiro oo maxay tahay maa amdaaka ow raddaka waa wixii waxaad u socotay kaa soo celiya ama waxaadan doonayna kugu bixiya ayaa la yidhaahdaaye wax qalbigaaga kusoo dhacay oo waswaas ah dhiyaro maaha markaana aada la dagaalantay dhiyaro ma aha hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslama calaa nabiyina muxamedin وعلى آله وصحبه وسلم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم وباب يهي وحي كيمس xidigeysiga ama xidigsiga tanjiimka waxaa laga wadaa cilmiga xidigaha barashadiisa laga wadaa cilmiga xidigaha marka laba qeybood weye inagii soo marna soo sheegnay baabkan iyo baabka ka dambeeyaba cilmigaa xidigaha ayuu kaga hadlayaa macna marka cilmiga xidiguhu waa laba qeybood qaybi waxa weeye waa qeybta la yidhaahdo cilmu taasiir baa la dhahaa waxayna macnaheedu tahay isbedelada dhulka ka dhacaya oo lagu xidhiidhiyo xidigaha isu imaanshaheeda iyo kala tagooda macnaha dhacdooyinka dhulka ka dhacaya in la yidhaahdo xidigahaas ku lug leh ama xidigahaas sababa ama xidigahay kasoo fuleysa xidigahaas sameynaya macnaha saasoo kaleeto in la yidhaahdo yani xiliyaha dabayguhu dhici doonaan xidilbaha roobku imaan doono xiliyada masalan eh, sicirku isbedeli doono xiliyadaas macnaha in la yidhaahdo xidigaha waxaas maamulayo ka dambeeya isu imaadkooda iyo kala dagkooda cilmiga noocaasa ah, cilmu tasiir baa la yidhahdaa saddex qaybood buu sidii leeyahayo qaybi waxa weye waa inuu ruuxu rumeeyo ama la rumeeyo inay xidiguhu laftooduba samaynayaan waxyaalaha dhulka ka dhacaya kaasi waa gaalnimo cad weeye isagaas islaamka lagaga baxa taas muran ma leh talabaadna waa inuu loo daliishado xidigaha isu-imaadkooda iyo kala tagooda garashada cilmulheybka in loo daliishado yacni ruuxii inuu yidhaahdo mustaqbalkan wax ka sheegaya isla markaa haddana jidka uu u marayo iyo shayga uu adeegsanayo uu yidhaahdo xidigahan ka garanaya macnaha xidigahan ku garanaya kaasuna isaguna waa waa isaguna gaalnimo wey maxaa yeelay iddicaau cilmi alheyb waay waxaa cilmiga inaga qarsoona ilaahay uusan uguba talagelin addoomadiisa in wax ka ogeysiiyo oo la sheegto wey taasuna taasna waa gaalnimo qeybta saddexaadi waxa weeye uu u rumeeyo xidiguhu inay sabab u yihiin khayrka iyo sharka dhulka ka dhacaya sabab mujarad ilaahay sabab buu uga dhigay taas iyadu waa shirki yar waa shirki yar maxaa yeelay horaan usoo marnay qawaacidda fii cilmi tawxiid waxaa ka mid a shay aan sharcigu sabab ka dhigin haddaad sabab u ictiqaadiso shirki asqara wey saas way macnaha qeybtaasi marka waa qeybta cilmu taiirka la yidhaahdo qeybna waxaa la yhahda cilmu tasyiir baa la yidhahda cilmu tasyiir oo cilmiga xidigu isaguna ka mid yahay laba qeybood buu u qeybsamaayo in xidigaha socodkooda iyo isimaadkooda iyo kala tagooda loo deliishado masaalixda diiniga ah masaalixda diiniga sida masalan waxaa jirta axkaam diinta ah oo xidigaha ku xidhan masalan sida masalan ehm, qiblada oo kale markii la waayo oo maku ruux macnaha uu garan waayo xidigahu deliishan marka masaalix diini ah in loo deliishado xidigihii si loogu gaadho oo sharciguna ku xidhay qaybi waa qaybtaas inay waajib noqotaa laga yaabaa qaybtaas barashadeedu qaybina waxa weeye in loo deliishado xidigaha socodkooda iyo kala tagooda iyo isuimaadkooda masaalix adduunyo masaalix adduunyo sida masalan in badaha lagu maro oo kale in jihooyinka lagu karto oo kale in sanadka yan waxaan ujeedaa maaratay guga iyo dayrta iyo diraacda in lagu kala garto oo kale xiliyada ahaan macnaha lagu kala garto taasina waa iska jaa-is dhib malaha waa iska banaantay macnaha marka saasay culimadu u kala qaadaanoo qaybahaasa loo qaybiyaa baabu shay shaygu baab u yahay jaa yimid fi tanjiimi xidigsiga wixii kusoo arooray cilmiga xidigahoo la barto qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yihi fii saxiixihi saxiixiisa wuxuu ku yidhi qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi khalaqa allaahu qataadatu bnu jacaamata saduusi waa macnaha nin taabiciya ah. ninkaa taabiciga wuxuu yidhi khalaqa allaahu ilaahay wuu abuuray haadihi nujuuma xidigahan wuu abuuray lihalaatin saddex buu u abuuray saddex arrimood ama saddex faa-iido ama saddex maslaxo yuu u abuuray midda koowaad waxa weye ziinatun lisamaa yani inay samada qurux u noqdaan wa rujuuman ziinatan lisamaa waxa uu abuuray qurux inay samada u noqdaan iyo wa rujuuman in lagu gano lishayaaiini shayaadiinta in lagu gano iyo wa calaamaatin calaamooyin inay noqdaan oo calaamooyinkaasoo yuhtadaa biha lagu hanuuno jidka lagu garo faman ta'awala ruuxii u leexiya marka fiiha xidigaha dhexdooda hayra daalika saddexdaa waxaan ahayn akhda'a wuu gashay wa adaaca wuxuuna dayacay nasiibahu gobolkiisii aakhara wuxuu ku lahaya nasiibkiisiina waa dayacay wa kallafa wuxuuna isku mashaqeeyey maa laa cilma lahu bihi wuxuusan aqoon u lahayn wuxuusan aqoon u lahaynna yani wuu laaclaacay oo uu isku mashaqeeyey o isku dhibay intaba waxaa laga qaadanaya qur-aanka laga qaadanaya saddexdaas uu sheegay qasaada saddexdaba qur-aanka sheegay xagga ziinada walaqad zayanna asamaaa addunyaa bimasaabiixa masaabiix waa xidigaha samada soke waxaan ku qurxinay xidigahaasaan ku qurxinay ba alle subxana watacaala macnaha labaad oo rujuuman lishayaaiina wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin waa inagii soo marnay shayaaiinta intay isdul fuulfuulaan iyay waxyaalaha ilaahay xogmiyey ee malaa'igtu ku sheekaysanayso welina aan dhulka soo gaadhin yay soo xadaan marka waxaa lagu garaacaa waa madaafiicdii iyo sawaariikhdii lala dhici lahaa shayaadiintaa lagu soo garaaci lahaa wey maana waa lagu garaacaa wa calaamaatin yuhtadaa bihaa iyadana qur-aankaa sheegayo wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun alla subxana wa tacala waa geeri xidigahaad ku hanuuntaan khaasatan waayihii hore ee cilmiga baduhu iska bidaa'iga ahaa waxa ay doomuhu ku kala socdeenba waxay ahaan cilmigaa xidiguhu ah taqriiban dadka sidoo kaleeto lugeynahaya ee lugta ah markii ay jidka ka habaabaan xidigaha inta badan la adeegsadaa macna marka intaaba qur-aankaa sheegay intaa wax ka badan laakiin ruuxay u isticmaalaay oo yidhaahdaay dhulkay maamulaan oo wax ka sameeyaan waxba kama jiru le ruuxaasi waa ruux gafay oo khaldamay oo nasiibkiisa akhra dayacay oo wuxuusan cilmi ulahayn laacay wey qaala wuxuu yihi qataadadu khalaqa allah qataadatu qataada wuxuu yihi khalaqa allahu ilaahay wuxuu abuuray haadihi nujuuma xidigahan wuu abuuray litalaatin saddex arrimood buu u abuuray arrimo ka fara badan buu ilaahay u abuuray subxana wa tacaala laakiin inaga ahaan inta calaaqada inagala le waa intan ziinatan buu u abuuray qurux lisamaai samada inay quruxu noqoto wa rujuuman iyo in lagu gano lishayaaiini shayaaiinta lagu gano labadaa lagu difaaca oo shayaaiinta lagaga difaaca macna wa calaamaatin calaamooyinkaasoo yuhtadaa biha lagu hanuuno waa astaamo lagu garto jihada lagu garto oo macnaha waxa weeye lagu hanuuno oo markaad habowdo jidka lagu aqoonsado faman ta'awala ninkii u leexsada fiihaa xidigaha dhexdooda hayra daalika si intaa waxaan ahayn akhtaa waa gafay wa adaaca wuxuu dayacay nasiibahu aakhare wuxuu ku lahaana wuu dayacay maxaa yeelay uu gaaloobi ruuxay yidhaahda xidigahan adeegsanoo markaasaan cilmilkeybka ogaan wuu gaaloobi hadduu gaaloobana nasiibkiisa aakharo waa dayacay ninkii yidhaahda xidiguhu dhulkay saameyn ku leeyihin oo roobbay keenaan ama dabaylay keenaan ama yani waxyaala noocaas oo kale arumeeyana isaguna waa gaaloobaya ruux gaaloobayna nasiibkiisa aakharo waa dayacay wa kallafa wuxuu isku kalifay oo isku mashaqeeyey oo isku dhibay maa shay laa cilma wax aqoon ah lahu isaga ayna u sugnaanin bihi shaygaas wuxuusan aqoon u lahaynna wuu isku kalifay oo macnaha cilmulgeyb in la ogaada ah cilmulgeyb ilahi baa garan subxaana wa tacaala jid macnaha lagu garan karo ma fura ma fura oo jidkaa waxyiga aan ahayn macnaha wacan abi muusa abi muuse waxaa laga warinaya qaala inuu yihi qaala rasul sal ly slm rasuulku wuxuu yihi alaaatun saddex laa yadkhuluuna aljannata jannada ma gelayaan mudminu alkhamri khamrada ruuxa daa'ima wa musaddiqun bisixri sixirka ruuxii rumeeya wa qaaticu araxim iyo qaraabo goys saddexdaa midna jannada ma galo rawahu waxa wariye xadiidka axmed wa bnu xibbaan ayaa fii saxiixii ku wariyay xadiidku waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira in la ihahda abuxariis cabdullaahi bnu xuseyn saduuq yukhti waa nin iska runlow ah laakiin wuu gafaa ninkaasaa marka sanadkiisa ku jira mutaabicna male shawaahidna male sidaa daraaddeed buu xadiidku yaa lagu daciifiyey daciif aljaamic sagiirka ayuu sheekh nasir iddiin albani kusoo arooriyey xadiidku marka wuxuu leeyahay saddex ruux jannada ma galaan ruux waa midka khamrada daa'ima mudminku waxaa la yidhahdaa ruuxa khamrada daa'ima aada u caba jannada ma galo jannada ma galo macnaheedu waxa weeye hadduu xalaashado hadduu xalaashado jannada geli maayo maxaa yale waa gaal hadduusan xalaashanin laakiin isagoo saa ku cabay uu ku geeriyoodana waa muslim jannada ma galo maxaa laga wadaa markaa waxaa laga wadaa jannada ma galo dadka hore jannada gelaya la geli maayo gadaal dambe hadduu galo xataa gadaal dambe mar lasoo ciqaabay oo lasoo dhibay oo naarta lasoo geeyey markaan buu imaanay saas way macana wa musadiqun bisixri ninka labaadna waa ninka sixirka rumaysan intaan ka boodna miya wa kariha qataadatu qataada wuxuu necbaa wuxuu wuxuu karahaystay tacaluma manaazil alqamar manaazili alqamar qamarku meelaha uu fadhiisto ee uu dego barashadooda ayuu karaahaystay walam yurakhis mu uusan banaynin sidoo kale arrinta ibnu cuyeyna sufyaan ibnu cuyeyna muusan banaynin fiihi arrinkaa barashadiisa dakarahu waxaa sheegay hadalkaa isaga ah xarbun ayaa sheegay canhumaa qataade iyo ibnu cuyeyne waxaa ka sheegay hadalkaa xarbi yacni xarbigaasi xarbi ibnu ismaaciil baa la yidhaha alkarmaani waa ardadii imaamu axmed nin ka mida wey bal raggii ugu waaweynaa buu ka mid yahay ninkaasaa marka ka sheegay labadooda wa rakhasa waxaa baneeyeyse fii tacallumi almanaasili dayaxu meelaha uu dego barashadooda waxaa baneeyey axmedu axmed baa baneeyey wa isxaaq iyo isxaaq baa baneeyey yacni qataada iyo ibnu cuyeyna labaduba waa diideen karaahada waa inagii soo marnay alkaraahatu cinda asalaf waxaa laga wadaa karaahatu taxriim sidaasay u badnaayeen isticmaalkeeda laakiin alkaraahatu cinda almutaakhiriin waxa weeyaan waa karaahatu tanziih khilaafu alwlaa midda la yidhaahdo bimacna marka wuu xarimi jiray qataada wuu diidi jiray ibnu cuyeyna sufyaan baa isaguna la mid ah laakiin imaamu axmed iyo isxaaq labadaba waxaa laga soo tebiyey oo laga soo sheegay inay iyagu ay banayn jireen oo dhihi jireen dhib ma barashada cilmiga xidigaha marka cilmiga xidigaha ee la baranayo waxaa lagu kala awilayaa kan ay ay macnaha ogolan axmed iyo isxaaq ay leeyihiin waa banaan yahay waa midka aan shirkigu ku dhex jirin shirkigu ku dhex jirin macnaha yani siddeed iyo labaatan boos buu yuu degaa macnaha yuu leeyahay dayic siddeed iyo labaatanka mid walba xidigaa ku aadan oo soo baxa marka manaasisha barashadooda oo layska barto ama loo bartaba in masaalix adduunyo loogu adeegto ama masaalix diiniya loogu adeegto taasi dhib ma laha waana midda axmed iyo isxaaq ay ka hadlayaan laakiin in loo barto in xidiguhu ay dhulka saameyn ku leeyihiin oo waxyaalaha dhacaya iyagu ay samaynayaan ama sababba u yihiin qaabkaa in loo bartaay yani taas weye midda ay karaahaysanayaan ama xarimayaan yani qataada iyo ibnu cuyeyne iyo raggale oo ficlan saa in loo kala qaado ayaa fiican ayb wacan abi muusa qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal ly slm rasuulku wuxuu yihi alaaatun saddex laa yadkhuluuna aljannata jannada ma galaan mudminu lkhamri ninka khamrada daa'ima wa musadiqun bisixri iyo ninka sixirka rumeeya ninka sixirka rumeeya xadiidku inuu daciif ya sheegnay sanadkiisa cidda ku jirtana waynu sheegnay cabdullahi bn xusein baa ku jira musadiqun bisixriga waxaa laga wadaa waana meesha xadiidka laga deliishanaye cilmiga sixirka ruuxii rumeeyaay jannada ma gelin maxaa waa gaaloomayay aynu soo marnay oo maxaa sixir iyo xidig xidigo yani cilmiga xidigaha kala galay ilan cilmiga xidigahan ku dhex jirnay sixir maynaan ku dhex jirin maxalushaahidkuna waxaanu nihi xadiidka waa musadiqun bisixir waxaa macnaha waxa weye loo deliishanaya waynu soo marnay oo xadiid baynu ku soo marnay in cilmiga xidiguhu uu yahay nooc sixirka ka mid soo ma waa kiyaan soo marnay man iqtabasa shucbata min annujuum faqad iktabasa shucbatan min asixri marka xidigsiga iyo cilmigan xidiguhu waa qeyb sixirka ka mid sixirkii oo ay qeybtaasi ku jirto ninkii rumeeyana macnaha waxa weya jannada ma gelayso ka saddexaadna waa qaraabo goyska wey fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koobaad waxa wey alxikmatu xikmadda iyo ujeeddada fii khalqi nujuum xidigaha abuuristooda ujeeddada ku dhex jirta xikmadda ku dhex jirta yani saddex baa loo abuuray waa kii yani qataada loo soo sheegay athaaniyatu masalada labaadi waxa weye araddu in la radiyo calaa man dad in la radiyo ciddaasoo zacama sheegtay kayra daalika intaa waxaan ahayn saddexdaa wax ka badan ruuxii xidigaha ku sheega ama ka sheegayo kaasoo la radiyo oo lagu diido wuxuu sheegayo ayaan iyadana soo baranay ayb ahaalisatu masalada saddexaad waxa weye dikru lkhilaaf khilaafkii oo la sheego laysku khilaafsan yahay culimadu isku khilaafsan yihin fii tacallumi lmanaazil manaasisha iyo boosaska uu xidiguhu degaan ama dayaxu dego barashadooda ma banaanta mise ma banaana in laysku khilaafsan yahay ayaan soo sheegnay culimadu isku khilaafsan yihin alraabicatu midda afraadi waxa weye alwaciidu goodi iyo hanjabaad loo hanjabo fii man cid dhexdii ciddaasoo sadaqa yacni goodigaasoo fii man cid dhexdii ahaaday ciddaasoo sadaqa rumeeyey bishayin in wuxuun oo mina sixiri sixir ka mid walow carafa haba garto annahu shaygaasi baailu inuu yahay xataa haddaad garanayso inuusan baadili waxba ka jirin laakiin aad rumaysato qalbiga gashato yacni waxa weeyaan goodigaa waa ku haystaa oo inaadan jannada gelaynin macna maxaa yeelay adiga baail uma rumaysnow laakiin muujisiga aada muujisanayso iyo dadka aada tusayso inuu sax yahay oo qalbiga gashanaysaa dadkiibay ku dhiirigelinaysaa inay macnaha sixirka bartaan ama suxarada ay u tagaan macnaha saas daraaddeed baa xataa adugu ka cararay yani loo baahan yahay inaadan intaan ku gaabsanin inaad la dagaalanto baabu maa jaaa fi listisqaa'i bilanwaa wuxuu baab u yahay wixii ku yimid fi listisqaa roob dalabka bilanwaa'i xidigaha lagu roob dalbo alistisqaa waxaa la dalab suqya yani roob la dalbo wey oo la codsado xidigaha in lagu roob dalbo oo ilaahay roob lagu weydiisto ama iyagaba roob la weydiisto kaasuu ka hadlaya waxaa laga wadaa yacni laba mid in oo xidigaha laftiisaba roob la weydiisto oo la yidhaahdo masalan xidig hebelow na waraabi kaasi inuu gaalnimo yahay ama ictiqaadka noocaasa ama hadalka noocaas shaki male muran kama joogo in islaamka lagaga bixi ama ma ahee roobkii yimid ee u da-ay addoommada ee dhulka ku da-ay in la xidigaha loo tiiriyo oo la yidhaahdo xalay roob baa daayo yacni waxa wey xidig hebel iyo xidig hebel baa wada joogay saasuuna roobka ku yimid taas way macnaha taasina iyaduna waa shirki oo ilaahay in aad lala maamulo kownkiisa oo roobka lala keeno oo cid kaleeto ay u taliso oo yaa ka soo baxaysa meeshaas yani waxa wey shirkun fi rububiya waay haddii intaa midna aynan ahayn laakiin ruuxu uu u rumeeyo xidigahani inay sabab u yihiin roobka imaanshihiisa oo kala tagoodii isu imaadkooda uu sabab yahay saa hadduu u rumeeyana waa shirki yar waay shirkigii asqarka ahaa wey laakiin dunuubta waaweyn ku jiray bal dunuubta kale ugu weynaa islaamnimada lagaga bixi maayo laakiin ruuxa iimaankiisa iyo tawxiidkiisa dhaawacmayo macna saas wey maxaa ilahi sawab kama dhigin subxana watacala sawab ugama dhigin boqol goor intay isu yimaadaan oo soo baxaan oo dhacaan oo kala tagaan ayaa haddana wax rooba uusan da-ay marka waxba sabab uma ah calaa qanas lama le roobka macna waa uun mabda'a jaahiliyadii laga soo guuriyey baabu maa jaa wixii mid baab u yahay fil istisqaa roob dalab wixii ku yimid bil anwaai xidigaha lagu roob dalbo wixii kusoo arooray oo nusuus iyo goodi ah ayuu baab u yahay ayb wa qowli illaahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisa ayuu baab u yahay uu yihi watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun yani aayadaha iyagoo dhamaystiran aayaddan aayadaha ka horeeye macnaheeda cadaynaya ayay gadaal loo imaan doonaan watajcaluuna war ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiinna waa shukrigii waay mahadnaqii la idinka baahnaa miyaad waxaad ka dhigaysaan annakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan yacni risqigii laydin siiyey ma waxaad mahadnaq uga dhigteen inaad beenisaan risqigaasi laba macnoba waa suurtagal risqiga in laga wado risqulcilmi oo qur-aanka ah maxaa yeelay sidaasaadna muddaa siyaaqa markaad fiiriso aayadihii ka horreeyey qur-aankaa laga hadlayay falaa uqsimu bimawaaqici annujuum wa inahu laqasamun low taclamuuna caiim inahu laqur'aan kariim fii kitaabi maknuun laa yamasuhu ila almutahharuun tanziilu min rabbi alcaalamiin afa bihada alxadiidi antum mudhinuun watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun marka qur-aan baa laga soo hadlaya risqigani marka waa risqulcilmi oo qur-aankii wey warma qur-aankan laydin siiyey ee mahadnaqan la idinka baahnaa baad mahadnaqiisii waxaad ka dhigteen in aad beenisaan taasi waa macno macnaha labaadi waxa weye macnaha marka la maro baabkeennan calaaqo lama laha laakiin wuxuu calaaqa la aayaddu baabkeenna calaaqa la yeelanaysaa marka risqiga laga dhigo roobkii roobkii samada ka yimid maxay noqonaysaa marka ma risqigii laydin siiyey ee roobka ahaa shukrigiisii iyo mahadnaqii loo baahnaa miyaabaad ka dhigteen inaad beenisaan oo roobka beenintiisa muxuu yahay qur-aanka beenintiisa garanaya beeninta roobka waxa weye in la yidhaahdo xidig hebel baa na siiyey iyo xidig hebel baa iyo mid hebel baa isu tegayo saasaan ku hellay war ilaahay baa idin siiyey mahadnaqii laydinka baahnaana waxaad ka dhigteen inaad xidiga siisaanba roobkii ilahay idin siiyey subxana watacala xidigaha inaad u siirisaan wa tajcaluuna ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiinii yacni risqigiinna waxaa laga wadaa shukra risqikum waay risqigii laydin siiye mahadnaqiisii ma waxaad ka dhigteen annakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan inaad beenisaanoo aada makhluuqaad ilaahay u tiirisaan ilaahay idin siina siiyeyna aada garab marisaan masaasaad ka dhigteen w mana waa lagu diidan yahay arrinkaa isaga o can abi malikin ashcari radia allahu canhu ana rasuula lahi sal lay wasalam yani mufasiriintu marka waxay u badan yihiin in qur-aanka laga dhigo saasay u badan yihiin mana ibn cabaas baa laakiin maraya in risqigan madarka laga dhigo roobka laga dhigo can abi malikin ashcari radia allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku qaala wuxuu yihi arbacun afar oo fii ummatii ummaddayda dhexdooda ahaaday min amri ljaahiliyati jaahiliyada arrimaheedii ayay ka dambeeyaan laa yatrukuunahunna kana tegi maayaan dayn maayaan ka koobaadi waxa weye alfakru faan bilaxsaabi nasabka in laysugu faano waatacnu iyo durid iyo wax ka sheegid fi lansaabi nasabyada in la duro walistisqaau roob weydiisi binnujuumi xidigaha in lagu roob dalbo wanniyaaxatu iyo baroorta meydka loo baroorto intaasuba waa arrimihii jaahiliyada yacni afartan arrimood iyo arrimo kaleeto oo intan ka badanba wuxuu nebigu sheegay salawatullahi wasalaamu calayhi inay horta kasoo ka dambeeyaan jaahiliyadii ummadihii islaamka ka horreeyey mabaadi'doodii bay ka dambaysaa waa afar arrimood marka labaad ummaddani dayn mayso ka tegi maayaan yacni ummadoo dhan lagama wadee hadday qola ka tagta xataa qaar unbaa haysta weli oo ku dheggan ama jahli baa u geynahayo oo cilmi umay laha ama cilmi waa u leeyihiine bay u yeelayaan macna ka tegi maayaan ummadduni ummaddani ka tegi mayso saasuu nebigu sheegaya salawatulli waslamu calayh arrimahaasi marka waxay yihiin yani waana arrimo jaahiliye waay haddii la yidhahdo shaygani waa jaahili jaahiliga waxaa laga wadaa bulshadii islaamka ka horreysay intaan nebi maxamed soo dirin salawatulli wasalaamu caleyh dhaqamadeedii baa la yidhaahdaa umuur jaahiliya la yidhahda mar haddii jaahili shayga loo tiiriyana ma banaana wey macna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa dhaqamadoodii iyo akhlaaqdoodii xumayd iyo mabaadiyadoodii xumayd ee nebigu ku khilaafay diintu ku khilaaftay taasaa macnaha laga wadaa ayib ta koobaadi marka waxa waya alfakru bilaxsaab fakru bilaxsaab xasabka waxaa la yidhahdaa sharafka inta badan ku yimaada aabayaasha iyo awowga iyo xagga kaa soo gaadha awowyadaa iyo aabbayaasha ayaa waxoogaa sharaf lahaa sharafkaasaa marka waxaa la yidhaha xasabka la dhahaa kaas oo marka laysugu faano oo yidhaahdaa annagaa ree hebel ka fiican annagaa macnaha waxa wey ka gobsan annagaa ka leandheeraysan annagaa kan annagaa kan a ah kaa wey macnaha ta labaadna waxa weeyaan maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka lagu kala fiican yahay kamuusan dhigin sharaf awow iyo aabba kaasoo gaadhay laakiin miisaanka ilahay agtiisa lagu kala fiican yahay waa ataqwa allaga cabsi wey ruuxba ruuxu ilaahay diintiisa uga dhow yahay yuu ka fiican yahay ama awowyadiiyo aabbihii ha hooseeyeen ama ha sarreeyeen miisaanku kaa wey miisaankii marka sharciga ninkii intuu dabagediyo wax kale miisaan ka dhiga oo addoommadii miisaanka ku kala saaraay sharcigiibuu macnaha wax weye bedelay sharcigiibuu bedelay meel xun macnaha wax wey ku dhacay